asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeetanaad ee kitaabka fa qaala markaasuu yidhi laa tafcali ha yeelin inna umma shariikin imra'atun kasiirat diifaan waa haweenay marti badan oo ragga gurigeeda aad u soo gala marka guri aan rag badnayn guri rag badan ay soo gelayaan ha tegin fa innii akrahu an yasquطa canki khimaaruki aw yankashifa athawbu can saaqayki waxaan nacayaa inay gambadu kaa dhacdo adigoo raggii dhex jooga shukadu kaa dhacdo ama muxuu ahaay kubabkaaga maradu ka xaydinto oo ragga adigoo dhex jooga baan saasaan kaaga baqaya guryuhuna waa iska yaryaraayana berigaa guryo fara badan oo qaar haweenka ukaasa iyo qaar ragga fadhistaan iyo dadku ma lahayn hal qolba ma laisugu imaan jiray ama hal daarad keliya la isugu imaan jiray marka adigoo raggii dhex jooga ama kubkaaga uu maradu ka faydanto ama shukadu kaa dhacdo baan ka baqayaaye ha tegin guriga fayara alqawmu minki bacda maa takrahiin ay raggu ka arkaan waxaadan jeclayn in laga arka saasan kaaga baqayaa walaakin intaqila ilaa bni cammiki cabdillaahi bni camr bni ummi maktuum in adeerkaaga cabdullahi bni camr bni maktuum ah gurigiisa aad wa huwa rajulu min bani fihrin fihri quraysh iyaduna bani fihrigaasay ahayd bani fihri oo fihrigaas oo fihriga quraysh ah dhowr qabiiloo mid walba banu fihri la yidhaha baa jira marka fihriga quraysh yuu ahaa wa huwa fihrigaasuna min albaطni aladi hiya minhu qabiilada iyaduna ka dhalatay weeyaan fihrigaas saas wuu lehay in adeerka aad marka isagoo ah nin indhalo oo haddii mxaaha isagoo kula jooga ay gambada kaa dhacday iyo aan waxba ku arkaynin oo aan cawro eh, ka qarsanaynin eh, muxuu ahaay isaga gurigiisa faintaqaltu ilayhi isagan gurigiisi baan u guuray falama inqadat ciddatii markay ciddadaydii dhammaato samictu waxaan maqlay nida'a almunaadii nin dhawaaqaya baan maqlay munaadiya rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qofkuu soo diray ee dhawaaqayay yunaadii ku dhawaaqaya asalaatu jaamica yani kolkii dadka laysu soo uruurinayo wax muhim loo sheegayo yaasaa lagu dhawaaqi jiray asalaatu jaamica la dhihi jiray ayb kolkii jeesh la diray marka nebigu alayh isalaatu wasalaam dajaal khabar ku saabsan buu maqlay khabarkaasuu rabaa dadka inuu u sheego nin dajaal soo arkay oo tamiim ibn awsi daari la yidhaaho ayaa uga sheekeeyey markaasu arrintaa iyaduna nebigu isagana gaarsiiyo dadka gaarsiiyuu rabaa markaasuu dadka isugu yeedhaya halkan marka dajaal qisadiisi ka bilaabanaysa intii hore waxay ahayd qisadii guurkeedii iyo talaaqeedii iyo ku saabsanayd fa kharajtu ila almasjidi masjidkaan u baxay fasallaytu maca rasuuli اllahi salى اllahu alay waslm rasuulka ilahi baan la tukaday fakuntu fii safi الnisaa safka haweenkan joogay aladii yalii dahra alqowm ee ragga dhabarkiisa ahaa falamaa qadaa rasuulu llahi salى اllahu alay slam salaatah jalasa cala almimbari wa huwa yadxak markuu salaadii dhammeeyey ayuu mimbarka ku fadhiistay isagoo quslaaya faraxsan yani faqaala markaasu wuxuu yidhi liyalzam kullu insaanin musallaahu qof waliba meeshuu ku tukaday haddaysto isna meeshiisi ka fiicin uma qaala markaasu wuxuu yidhi atadruuna lima jamactukum ma garanaysaan waxaan idiin soo ururiyey qaaluu allahu warasuuluhu aclam qaal innii wallahi maa jamactukum liragbatin walaa lirahba idinma soo ururinin ragba yani wax maal aan idin siinayo maal ii yimid oon idiin qaybinayo daraaddii idinma soo ururinin walaa lirahbatin cabsina idinma soo ururinin oo col iyo wax sidaasu maqlay oon idinka digayaana ma jiro idinma soo ururinin walaakin jamactukum waxaanse idiin soo ururiyey lianna tamiiman addaariy tamiim ibni aws addaari oo ninkaas la yidhaaho kaana rajulan nasraaniyan nin nasraaniya buu ahaa fa jaa'a waa yimid fa baayaca wa aslam waa islaamo waa ila mubaayacooda waxaddaanii xadiidan waafaqa aladii kuntu uxadiثukum can masiixi اdajaal wuxuuna ii sheekeeyey sheeko oo waafaqday si aan idinka sheekayn jirin ee almasiix dajaal sidii aan idinku sheekayn jiray si waafaqsan oo inuu ku arkay ayuu iga sheekeeyey xadaanii wuxuu ii sheegay annahu rakiba fii safiinatin bbaxriya safiinatin baxriya inuu doonni koray maca ثalaaiina rajula min lakmin wa judaan waa laba qabiiladood oo soddon isagoo soddon nin oo labada qabiilo ee laqmi iyo judaam iyo layidhaah mxua ragca la eh, eh, jira inay dooni fuuleen falaciba bihim almawju shahran fi lbaxr ay mawjadii ku ciyaartay bil dhan ay badda hadba dhan u kaxaynaysay hadba dabayshu meeshay uga timaada u kaxaynaysay ثuma arfa'uu ilaa jaziiratin yani nazaluu waxay ku degeen ilaa jaziiratin fi lbaxri jaziiro badda dhexdeeda ah xatىa mgrib الshams ilaa qoraxdii ay ka dhacday fajalasuu waxay ku fadhiisteen fii aqrubin fii aqrubi safiina aqrub waa jamcu qaarab uuriyaalka yaryaraa doonta ay ku fadhiisteenoo markay maxaa ka degayaan doontii ay ka degayaanoo jaziirada u baxayaan fadaklu اjaziira jaziiradii bay galeen falaqiyathum daabba waxaa la kulantay neef xoola a la kulmay ahlab oo timo badan kasiiraة اhulb ayn badan lahootimo badan leh kasiir shacr waa fasiraya ahlaki uu tafsiir u yahay timo badan leh ayaa la kulmay laa yudraa aan la garanaynin maa qubuluhu min duburihi soo jeedkiisa aan sii jeedkiisa laga garanaynin inuu kugu soo jeeday inuu kaa jeedo aadan garanaynin kulligii wada tima min karati shacr timaha farabadnidiisa kulligiis waa wada timo dhan walba oo tima ka lalmada qaala faqaaluu markaasu waxay yidhaaheen waylaki ma anti maxaa tahay adigu faqaalat ana aljasaasa jasaasaan ahay jasaas yani wax basaasaysa ee warka guraysay baan ahay qaaluu wama aljasaasa oo jasaasana maxaa la yidhaahaa qaalat markaasay waxay tidhi yaa ayuha alqowm wa rag icmiduu ilaa haada arajuli fi ddiir ninkaa kaniisadaa ku jira aada fa innahu ilaa khabarikum bilashwaaq warkiisa inuu u yahay warkiina xiise weyn buu u qabaayo isagaa idin waraysanaya ninkaasaan warka usoo ururiyaaye ee muxuu ahaaye aadabal idinku isagaa idin aada idinku xiisaysanay qaala lamaa samat lanaa rajulan markay nin noo magacowday oo nin baa meesha jooga ay tidhi fariqnaa minha waan ka cabsannay an takuuna shayطaana inay shayطaan tahay baan ka baqnay qaala faاnطalaqnaa siraacan daqsaan u aadnay ninkii xaggiisa xataa dakalna diira ilaa kaniisadii aan gallay faidaa fiihi isagoo diirkii uu ku jiro aan aragnay acdamu insaanin ra'aynaahu qatu khalqan insaan aan aragnay ka ugu weyn ka ugu khalqi ee ugu abuur weyn ugu laf weyn oo ugu xoog badan isagoo diirkii uu ku jiro wa ashadduhu wahaaqan muxuaha aadna u xidhxidhan yani nin aada u xidhxidhan oo xadhigga aada loogu adkeeyey oo aadna u weyn ayaan aragnay majmuucatun yadaahu ilaa cunuqihi gacmihiisa muxuuaha lagu xidhay qoortiisa lagu xidhay oo gacmihii qoortiisaqoortiisii gacmihiisa la isku xidhay maa bayna rukbatihi ilaa kacbayhi bilxadiid inta u dhaxaysa jilbihiisa iyo anqawihiisa udhaxaysana bira iyadana lagu xidhay oo dabran qulnaa markaasaan waxaan waylaka ma anta hooga maxaa tahay qaala qad qadartum calىa khabarii khabarkayga waad kartay yani waa khabarkayga waan idin sheegi doonaaye faأkhbiruunii maa antum idinku waxaa tihiin horta ii sheega khabarkayga waa helaysaanoo waa idin sheegayaaye idinku maxaa tihiin qaaluu naxnu unaasu min alcarab dad caraba baan nahay wa kunnaa fii safiinatin baxriya fasaadafna albaxra xiina اqtalama yani xiina darab baddii baan la kolannay marka kacday baan baddii oo kacsan ayaanu soo gallay badda dooni ku soo gallay ayb falaciba falaciba bina shahran mawjaddaa maxaa bildha nagu ciyaaraysay badha noo kaxaynaysay uma arfa'naa ilaa jaziirataka haadihi waxaan ku dejinnay oo doonidii aan joojinnay jaziiradaadantada fajalasnaa fii aqrubihaa huuriyaalkeedii waan ku fadhiisannay yani badda kaga soo baxnay fadahalna aljaziira jaziiradaan soo gallay falaqiyatnaa waxaa nala kulantay daabatun ahlabu kasiiru shacr neef timo badan ayaa nala yimid laa yudraa maa qubuluhu min duburihi min kasrati shacari aan la garanaynin soo jeedkiisa aan laga garanaynin sii jeedkiisa timo badnidiisa daraaddeed faqulnaa waylaki ma anti hooge maxaa tahay baan ku nidhi faqaalat ana jasaasa qulnaa wama aljasaasa qaalat icmiduu ilaa hada arajuli fi ddiir fainahu ilaa khabarikum bilashwaaq faaqbalnaa ilayka siraacan neefkaasaan daabadaas asaa nooga kaa waranto markaasaan anagoo dhaqsa see dhaqsa kugu soo nimid wa fazicnaa waxaan ka baqnay fazinaa minha iyadu waan ka argagaxno waan ka cabsannay walam na'man an takuna shayطaana inay shayطaano tahay baanan ka amin noqonin faqaala markaasu wuxuu yidhi akbiruunii can naqli baysaan meelka baysaan la yidhaah bal timirtiisa iga warrama calaamaadkii marka akhrizamaanka ee uu haystay oo inuu marka loo idni doono soo bixi doono inay dhawaatay iyo kaleba ka waraysanaya war baysaan bal iga warrama qulnaa can ayi sha'nihaa tastakbir e, nakli baysaan warkeeda e, arrimaheeda keebaad naga waraysanaysaa qaal as'alukum can naklihaa hal yuhmir timirteedii maadin waraysanaya timirteedu ma midhay midho ma leedaha ma midho bixisaa ma dhashaa qulnaa nacam haa baani qaal amaa inahu yuushiku an laa tutmir dhowaan si dhaqsaa u dhici doonta inayna midho ka bixin bisaan beledkaas la yidhaaho qaala akhbiruunii can buxayrati طabariya buxayrati طabariyana iga warrama qulnaa can ayi sha'nihaa tastakbir qaal hal fiiha maa biyo ma leedahay qulnaa hiya kasiiraة الmaa waa biyo badan tahay qaal amaa ina maaha yuushiku an yadhab biyaheedu inay dhammaadaan ayay u dhowdahay waa kaynu soo marray sababtay ku dhammaanayaanna inay yaajuuj iyo maajuuj cabbi doonaan oo qaarkooda hore ay dhammaysan doonaan qaala أخbiruunii can cayni zucar ishii zucarna iga warrama qaaluu min ayi shani can ayi sha'niha tastakbir qaal hal fi lcayni maa ishaasu biyo ma leedahay wahal yazracu ahluha bimaa'i alcayn dadkeedu wax ma ku beertaan bisha biyaheeda isha biyaheeda faqulnaa lahu nacam hiya kasiirat lmaa waa biyo badan tahay wa ahluhaa yazracuuna min maa'iha dadkeeduna waa ku beertaan biyaheeda qaal akhbiruunii can nabiyi lummiyiina maa facal nebiga carabtu muxuu sameeyey ma soo baxay mise weli ma soo bixin nebiga carabta ka soo baxaya yani qaaluu markaas waxay yidhaaheen qad kharaja min makata wanazla yasrib markuu ka soo baxay muxuu ahaay madiinana waa degay qaal qaatalahu alcarab carabi ma la dagaalantay qulnaa nacam qaal kayfa sanaca bihim siduu u galay faأkbarnaahu annahu qad dahara calى man yaliihi min alcarab waataacuuhu waxaan uga sheekaynay inuu ka qaalib noqdo ka xoog roonaaday intii ku soo xigtay xaggiisa soo xigtay carab ahaa oo ay adeecana raaceen qaala lahum markaasu wuxuu ku yidhi qad kaana daak taasu ma dhacday qulnaa nacam haa baan nidhi qaal amaa ina daka khayru lahum an yuطicuuhu sidaasaa u fiican inay aطeecaan ba u fiican inii mukhbirukum cani markuu waraystaybu marka l anna waa isaga kiin warramayaa inii ana almasiixu dajaal ilowgii dajaal ahaa baan ahay wa inii uushiku an yu'dana lii fi lkhuruuji faakruj waxaa dhowaatay in la ii idno inaan baxo oon baxo baa dhowaatay faasiira fi lardi dhulka aan socdo falaa adaca qaryatan tuulana aanan ka tegin ilaa habattuhaa fii arbaciina leyla eh, habattuhaa yani nazaltu fiiha waan degi doono afartan beri afartankii beri aynu soo marray maalina ay ahayd tana lamid ahayd maalina bil maalina usbuuc inta kalena maalmo caadi ay ahaayeen intaa dhexdooda inaan isu maro dhulka oo dhan isu wada maro beled walbaba galo ayaa dhici doontaa hayra makata oo ayba maka iyo ayba mooyaan aybana waa madiina yani fahumaa muxaramataani calaya kiltaahumaa labadooduba mamnuuc bay iga yihiin labadooduba mamnuuc ba iga yihiin kulamaa aradtu an adkula waaxidatan aw waaxidan minhumaa mar alla markaan doono mid ka inaan galaba waaxidatan iyo waaxidan waa tadkiir iyo ta'niif xagga macnuhu waa isku mid eh inuu waaxidatan yidhi iyo waaxidan inuu yidhi buu kala shekeeyey marka raawigii mid dood markaan inaan gala doonaba istaqbalani waxaa iga hor imanaya malakun biyadihi sayfu saltan saltan yani masluulan seef galla malag haysta yaa iga hor imaanaya ysudunii canha oo iga celinaya ymnacunii an adkula fiiha yani waina calىa kuli naqbin minha jid kastaba oo jidka looga yimaada aba waxaa jooga malaa'ikatan yaxrusuunaha malaa'ig waardeynaya baa jooga ayb qaalat faatima marka waxay tidhi qaala rasuulu llahi salى اlه alay slm rasuulka ilaahi baa wuxuu yidhi markuu dhameeyey sheekadii uu ee tamiimu daari ka ugu sheekeeyey markuu dhammeeyey uu nabigu alayh salatu slam calliqayaa markaasu wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allau alay slam watacana bimiksaratihi cala almimbar ushii miksara yani ul yaroo gaaban ee laga wada ushii gacanta ku haysay isagoo ku gujinaya mimbarka ku gujinayo wuxuu yidhi haadihi ayiba haadihi ayiba haadihi ayiba yacni almadiina marka taybada uu sheegayo dajaal uu leeyahay mamnuuc ba iga soo geli maayo waa tantada waa magaaladeenantada yani alaa hal kuntu xadatkum dalik arrintaan ba idinka sheekayn jiray oo hadda ninkanu soo arkay faqaala annaasu nacam dadkii baan haa bay yidhaaheen fainahu acjabanii xadiidu tamiimin tamiim xadiidkii sheekadiisaabaa iskay jeclaysiisay oon u bogay waafaqa annahu alladii kuntu uxadiثukum canhu wuxuu waafaqay kii aan idinka sheekaynaya inuu yahay wa can اlmadiinati wa maka iyo maka iyo madiinana saan idinkaga sheekayn jiray inaanu gelayn inay tahay alaa inahu fii baxri shaam aw baxri اlyaman ninkaasu baxru shaam buu joogaa bu mise baxru lyaman buu joogaa laa bal min qibali اlmashriq xagga qorax ka soo baxuu jira min qibali اlmashriqi ma huwa min qibali اlmashriqi ma huwa min qibali اlmashriqi ma huwa ma huwa yani xaggiisu xagga uu jiraayo waa xagga mashriq xagga mashriqa wey xagga uu jiraayo waow maa biyadihi ila shari ila almashriq qorax ka bax buu gacantana u fiiqay nebigu calayhi salaatu wasalaam qaalat faatima waxay tidhi faxafidtu hada min rasuuli illahi sala allahu alay wasalam kaasaan rasuulka ilaahay ka xifdi waa xadiidka keliyaha nebigu calayhi salaatu wasalaam nin ummaddiisa ka wariyey weeyaan wn xadiidkan noocan oo kale ah xagga musalaxulxadiidka waxaa la yidhaha riwaayat alakaabira can alasaaqir marka nebi oo qof ummadiisa ka mida wax ka wariyaayo waa min riwaayat alakaabir can alasaar sheekha oo tilmiidkiisa ka wariya aabbaho inankiisa ka wariya noocaas nooc sidaasa baa ka mid a min anwac alxadiid marka qisadaasuu nebigu alayh salaa slam ka wariyey tamiim uddaari oo waafaqsan ra'yulcayn isao arkay oo waafaqsanna middaa awal hore nebigu alayh salaa slam uu ka sheekayn jiray markaasuu nebiguna ummadiisa uga sii sheekeeyey can anas bni malik radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laysa min beledin ilaa sayaqa'uhu addajaal beled ma jiro ilaa waxaa geli doona dajaal waa geli doonaa ilaa makkata waalmadiina maka iyo madiina mooyaane maka iyo madiina mooyaane beled aanu dajaal gelayna afartankaa maalmood gudahooda ma jiro ila surca wuu ku soconayaana waa kaynu xadiidkii aynu ku soo marray sida muxuu ahay roob dabaylgadaal uga timid dabaylgadaal ka kaxaynayso orodkiisoo kale inuu ku soconayo oo ilaah u sakhirayo wax walbaba walaysa naqbun jid ma jiro min anqaabihaa jidadkeeda ka mida ilaa calayhi almalaa'ika malaa'ig baa jooga saafiina iyagoo safan taxrusuhaa oo ilaalinaysa waardaynaysa yanzilu bisabika wuxuu carasheeshu degi doonaa fatarjufu almadiinatu halaaa rajafaatin madiina yani tazalzal way ruxan doontaa saddex ruxmadood saddex goor bay saddex rajfadood yani saddex ruxasho saddex zalzaal ayaa ku dhici doona oo dadka lagu kala soocayo munaafiqiin iyo mu'miniinta lagu kala soocayo intaa markaa ka horaysa munaafiqiin iyo mu'miniin dadku waa isugu wada dhex jiraan oo madiina munaafiqna waa dayi karaa mu'minna waa dayi karaa saddex goor bay markaa ruxanaysaa yaqruju ilayhi minha waxaa madiina uga bixi doona kullu kaafirin wa munaafiq gaal iyo munaafiq oo dhan baa bixi doono inta mu'miniinta keliya ayaa kusoo hadhi doonta baabu yatbacu dajaala min yahuudi asbahana sabcuuna alfan can anas bni maliki radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu عalيyh waslama qaal yatbacu dajaal dajaal waxaa raaci doona min yahuudi asbahaan beledka asbahaan la yidhaha iraan ku yaalla waxaa ka raaci doona sabcuuna alfan toddobaatan kun calayhim ayaalisa ayaalisa waa jamcu taylataan dad oo yahuudda marka axbaarteedu iyo xidhan jireen kaasaa taylataan la yidhaahaa culamaaulyahuud axbaartoodii iyo dharkoodii soodaas ay qaadan jireen xidhan oo toddobaatan kun oo kulligood min ahli asbahaan ah ayaa ayaa raaci doona yahuudda iiraan baa aad u raaci doonta baabun fii firaari الnaasi min addajaali fi اljibaal wa qilaة اlcarabi ywmaidin can أmi shariiki radيa allahu canha anaha samicت الnabiya slى اllahu عalayh waslama yaquul layafirana الnaasu dadku waxay ka carari doonaan min addajaal dajaal bay ka carari doonaan fi ljibaali buuraha dajaal bay buuraha kaga carari doonaan waa kaynu soo marray ciise iyo mu'miniinta yaree la joogtay inuu ilaahay amri doono inay tuuru siinaa inay ku cararaan kolkaas waa waxay ka cararayeen kuwaas yaajuuj maajuuj ka cararayeen maaha ayb dadka waxay ka carari doonaan dajaal bay ka carari doonaan qaalat umu shariik umu shariik baa waxay tidhi yaa rasuula allah fa ina alcarabu yowmaidin carabi xaggay jirtaa maalintaa intay nin ka cararayaan qaala hum qaliilun waa yaryihiin maalintaas maalintaa waa yaryihiin marka qiyaamo uu soo dhowaado inay ruum aqlab naas noqon doonana waa kayna xadiidka soo marray marka carabtii iyo muslimiinta iyo waa yaraan doonaan oo marka wax khabarna wax iska celin doona ma aha wayse la dagaalami doonaan baabun maa bayna khalqi aadama ilaa qiyaami الsaaca khalqun akbaru min الdajaal can xumayd bni hilaalin can rahtin minhum abudahmaa wa abu qataada rahtin yani jamaaca jamaaco oo labada nin ka mid yihiin buu wuxuu ka warinayaa qaaluu inay yidhaaheen kunnaa namuru calaa hishaam ibni caamir hishaam ibni caamir baan soo mari jiray na'tii cimraan ibna xusayn annagoo cimraan ibna xuseyn u imaanayna cimraan ibna xuseyn radia allahu canhuma annagoo u imaanayna baan soo mari jiray marka hishaam ibni caamir faqaala daata yawmin maalin buu wuxuu nagu yidhi inakum latajaawazuuna ilaa maa kaana biaxdara lirasuuli اllahi salى اllahu alيyه wasalam idinku waxaad ii dhaafaysaan waad soo maraysaanoo nin baad xaggiisa u socotaan id dhaafaysaan waxaad ii dhaafaysaan nin aan rasuulka ilaahay iga joog igala joogid badnayn aad ii dhaafaysaan walaa aclama bixadiidihi minii xadiidkiisana aan iga aqoonin waad iiga dhaafaysaan samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul rasuulka ilaahay ole baan maqlay maa bayna khalqi aadam aadam abuurkiisii la abuuray uma dhexeeyo ilaa qiyaami saaca qiyaama uu ka dhacayo khalqun akbaru min addajaal wax dajaal ka weyni intii aadam iyo qiyaamaha udhexaysa ma jiro akbaru fitnatan min addajaal mise akbaru khilqatan min addajaal labadaba marka waa waa ixtimaal waana weyn yaho aad buu u weyn yaha waa kii xadiidkii tamiim dheeraan aynu ku soo maray inuu nin aan arko unkii ugu xoog badnaa buu ahaa uu yidhi marka fitnadiisuna waa weyn tahay oo fitnadiisa fitne ka weynina ma jirto qofka lafweynoo ka ka weynina ma jiro intii aadan ka dambaysa baabu nuzuuli ciisa عalayhi الsalaam wa kasri الصaliib wa qatli اlkhinziir can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam wallahi layanzilanna bnu maryam wallahi inuu ina maryam soo degi doona xakaman caadila xaakim caadila isagoo ah uu soo degi doonaa oo diinta islaamka wax ku xukumaaya len diintiisii waa la nasakhay falayagsiranna saliiba saliibku jejebin doona saliibka ay isaga u nisbeeyaan ee ay leeyihiin isagaana amray oo yidhi ninkii jecelay saliibkiisa ha soo qaato ha soo raaca yidhi beentoodaasu marka muujin wax allo wixii saliib aho dhan buu jabnu maryam wallahi wuu soo degi doonaa ina maryam kaman caadila xaakim caadila isagoo ah fala yakfiranna asaliib saliibkuu jajabin doonaa sulbaanta oo dhan buu kulligood wada jajabin doonaa walayaqtulanna alkhinziir doofaarkana waa layn doonaa walayadacanna aljizya yani layulqiyanna aljizya jizyada waa ilqaynayaa jizyada waa ilqaynayaa oo dagaal in islaam iyo dil mooyaane wax kale gaalada kama aqbalayo xagga markaa de waxaa macruufka ilaah siduu suuratu tooba uu ku sheegay gaalada ahlu kitaabka ah haddii lala dagaalamo oo ay aqbalaan jizya aqbalaan yani inay min racaayat dawlad islaamiya inay ka noqonayaan ay aqbalaan oo diintooda iska haysanayaan laakiin marka ay xukunka muslimiinta ay aqbalayaan hadday sidaas aqbalaan waa laga dagaalka waa laga daynaya waa laga aqbalaya lakiin isagu ma aqbalayo ama islaam ama dil ayb walatutrakana alqilaas geela alqilaas waa jamcu qaluus wahiya naaqatu shaaba neefka geela ahee da'da yar baa qaluus la yidhaahaa yani geela waa la ihmaalin doonaa waa laga tegi doonaa falaa yuscaa alayha laa yuscaa calayha yani laa yucmalu calayha sacyigu waa bimacna alcamal markaas taaso labu ixtimaalaayo la dhaqaalayn maayo oo iyadan eh, laga shaqaynaynin oo la dhaqaalaysanaynin iyo la gaadiidsan maayo oo la kori maayo oo lagu safri maayo oo waxyaalo kale oo wasaa'il kaleoo lagaga deeqtoomo yaa la haystaa maalkaa badan doona reer magaalanimadaa badan doonta reer baadiyanimadana laga baxaya wax geel dhaqanayaayo ama geel gaadiid ka dhaganayaayo ama geelba cinaayad siinayaa ma jiro walatadhabanna shaxnaau waaltabaaqudu waaltaxaasud waa tegi doontaa mxua cadaawada cadaawada qarsoon iyo nacaybka iyo xajarku waa tegi doonaa dadka waa ka tegi doonaa walayadcuwanna ila almaal maalku dadka ugu yeedhi doona orkaale maalka qaatu dhihi doona falaa yaqbalu axadun markaasuna qofna aqbalaynin maalkii baa qof walba ka fara badbatay oo qof rabaa qof mxuu ahay ama xaakimkiisii wax ka qaadanaya qof mushaahar u baahan qof mxuu ahay sadaqa qofkii zaka inuu bixiya rabaayo wax ka qaata heli maayo dawladdii markay qof markay rabto inay dadkii muxuu ahay sanadihii ay buuxsamaan oo dadka u qaybiso wax qaatay heli mayso maalkaa aad u fara badan doona marka zamankiisa وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal kayfa أntm sideed idinku ahaanaysaan إida نزلa فيكم بnu maryam ina maryam markuu idinku soo dhex dego faأmkm minkm amakum uu idin tujiyo imaam idiin noqdo minkum yani min diinikum diintiina uu idinku imaam noqdo ciise bnu maryam oo idin xukumaya oo idaan imaam idiina ah, oo diintiina laakiin dabaqay diintiisi aan ahayn maya diintiisi aan ahayn kolkaad idinku soo dhex dego sead yeelaysaan sead ahaanaysaan faqultu libni abi diib ibni abi diib waxaan ku yidhi cabdiraxmaan ibn abi moxamed ibn cabdiraxmaan ibni abi diib nin la yidhaah ruwaadda ka midaba ah waxaan ku yidhi ina alawsaaciya xadaanaa can الzuhriy alawsaaci cabdiraxmaan ibni camrin alawsaaci nin la yidhaho isna caalima oo ruwaadda ka mid ah baa wuxuu noo sheegay baan ku idhi xadaanaa can الzuhriy zuhrigu wuxuu nooga sheekay can naaficin can abi hurayra wa imaamukum minkum adugu waxaad noogu tidhi waamakum minkum awsaacina wuxuu noo sheegay wa imaamukum minkum imaamkiina idinku idinka mid yahay idinkoo imaamkiini nin idinka mida uu yahay markuu ciisana soo dego yani idinkoo uu imaam idin yahay mahdi mahdigii oo salaadii loo aqimo dadka inuu tujiya raba ayuu ciise soo degi doonaa markaasuu mahdigu dib usoo bixi doonaa odhan doonaa adu dadka tuji markaasu ma adaa lagu aqimeey santada adu dadka tuji ayb marka isagoo ciisena idinku jiro imaam fardi ummaddan ka midiina imaam idin yahay marka seed seed ahaanaysaan qaala ibnu abi diib ibnu abi diiba waa wuxuu yidhi atadri ma amakum minkum amakum minkum wuxuu yahay ma garanaysaa qultu tukbirunii waad ii sheegaysaa qaal faamakum bikitaabi rabbikum wasunati nabiyikum sala allahu alay slam saasuu ka wadan amakum minkum taas macnaheedu waxaa weeyaan yani diin cusub isagu la imaan maayo diintiinii buu idinku imaan noqonayaa kitaabkii rabbigiin iyo iyo sunnadii nebigiina calayhi isalaatu wasalaam iyuu idinku tujinayaa idinku hogaaminayaa عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة laa tazaalu kama zuulayso طaa'ifatun jamaaca oo min ummati ummaddayda ka mid a yuqaatiluuna cala alxaqi inay xaqa ku dagaalamayaan xaqa haystaan ظaahiriina yani غaalibiina calىa man khaalafahum ilaa ywm اlqiyaama aniga qiyaamaha inta laga gaarayo ummadayda jamaaco ka mid oo xaqa ku taagan oo xaqa haysata oo qof alla qofkii khilaafo o iyagu ka qaalib noqonaya ayaa jira hadiyo goor marka jamaaca xujo ku dagaalamaysa oo xaqa daafacaysa oo kitaabkii rabbigood iyo sunnadii nebigooda hadiyo goor haysanayaana waa jirayaan jamaaca marka maxaa jihaadkii hadba markuu meel ka damaba meel kale ka soo noolaynaysaan waa jirayaan qaala fayanzilu ciisa bnu maryama calayhi الsalaam fayaquulu amiiruhum amiirkii muslimiinta wuxuu dhahayaa tacaala salli lana kaalewna tuji fayaquulu markaasuu ciisa odhanaya laa ina bacdakum calaa bacdi umaraa idinkaa um, um, uh, ummadda inantada idinkaa iskukuma qaarkin qaarka kale uh, u yahay uh, amiir u yahay takrimat allahi haadihi اlumma maamuus ilahay ummaddan taba maamuusay ayaanu qof kale inuu xukumo imaam u noqdo aanu muxuahaye ilaah u ogolayn marka kolkaas waa marka ugu horaysa lakiin goorta dambe ciisa marka imaamka noqon doono isagaa dadka xukumi doono baabun bucudtu ana wasaacatu ka haatayni عan سهل بن سعد رضي الله عنهma qاala samictu rasuula الlahi slى الlه عalيه وsلم yushiiru بإصبعayhi rasuulka ilaaha waxaan arkay ku ishaarayay labadiisa farood biisbacihi fartiisa allatii tali libhaam ee suulka ku xigta fartiisa suulka ku xigta iyo walwusطa fardhexada labadaa isagoo ku ishaarayaan maqlo wayaquulu leh bucudtu ana wasaacatu ka haatayni waxaa la isoo diray aniya saacadoo sidaas ku yani saacad siday labadaa farood wax yar u kala horeeyaan ayaan aniguna qiyaamii wax uga soo horreeyey wax baan uga soo horreeyey marka wax yar inuu ka soo horreeyey nebigu alayhi salatu aakhiru zamaan la soo bixiyey waa iyadu shaki male oo adduunyadu qaarkeedii hore badnaa uu tegey laakiin inta ka hadhay inta ka hadhay adduunyada ka hadhay iyo intii ka tagtay midna xadiidkan iyo axaadiid kale midna waxa xadiid oo sugan oo sheegaysaa ma jiro markaas eh, adduunku intaasoo sana buu ahaa intaasaa ka tagtay intaasaa ka hadhay wax hadal qiimo leh ma aha waa hadal iska sheeg sheegaan inta qaar baa waxay isku dayeen xadiidkan inay kala soo baxaan muddada ka hadhay adduunkii ka hadhay iyo waxay yihiin oo waxay qiyaaseen labada farood nisbaday isdheer yihiin intay la-eg yihiinoo markaase waxay yidhaheen waxay ka dheer tahay hal subuc bay ka dheer tahay oo tan oo lix loo tanoo toddoba loo qaybiyey lixdeed bay tan ula eg tahayoo marka adduunyadii e, sifatu asbaacna waxay tagtay qabla nebi alayh الsalatu wasalaam hal subc keliya marka ayaa ka laabnaa waxaasoo dh marka adduunyadu toddoba kunoo sana bay ahayd hal kunoo sana waa tegey e, e, toddoba lix kun waa tageen hal kun keliya ka laabnaa taasuna marka inay beenooda hadda baynu arkaynaayo marka hadda waxaynu joognaa waxaa laga joogaa nebiga alayh الsalatu wasalaam kun iyo afar boqol iyo iyo waxaa laga sii joogaa iyo labaatan sano ku dhowaad ayb marka waxaasoo wax dad samaysteen mooy wax sugan ma ah baabun fii taqriibi qiyaami asaaca dhowaynta qiyaamaha dhicitaankeeda ay dhowdahay ee lasoo dhoweeyey can anas bni malik radia allahu canhu ana rajula sa'ala nabiya salى allahu alayh wasalam nin baa nebiga su'aalay qaala wuxuu yidhi mataa taquumu saaca cadmay qiyaamuhu dhici doonta qaala fasakata rasuulu llahi sala allahu alay slam hunayha qadar yar buu aamusay nebiga calayhi salaatu wasalaam hunayha tasuru hana weeyaan yani qadran yasiira ilaa gulaamin bayna yadayhi wuxuu fiiriyey wiil yaroo hortiisa fadhiyey buu fiiriyey min azi shanuu'ah qolada azi shanuu'a la yidhaaho ka dhashay fa qaala markaasu wuxuu yidhi in yucamar haada wiilkan haddii la cumri siiyo haddii una cumri degdegin gabow ku dhinto gabow u gaadho lam yudrikhu lharamu gabow ma soo gaadhayo xataa taquuma asaaca ilaa saacadday ka dhacdo saacadda markaa nebiga alay slat uu sheegayana waa inqiraadu lqarni inqiraadu lqarni buu ka wadaa mooyaane kama wado qiyaamihii weynaa kama wado xadiidka cabdullahi bni camri oo soo marray buu la yahay qaala qaala anas bnu malik anas bnu malik waa wuxuu yidhi dalika alghulaamu min ataabii yowmaidin wiilkaasu wuxuu ka mid da'dayda oo isku da' baan ahayn atraab waa jamcu tirbin labada qofka isku da'da abaa mid walbaba la yidhaaha tirbun lifulan ayb iyo lidana waa la yidhaahaa lidatun lifulan yani mar bay dhasheen marka laleeyahay wiil yaroon isku da'nahay buu ahaa buu leeyahay marka anas ibnu maaligna kolkii nebigu alayh isalaatu wasalaam madiine uu yimid toban jir buu ahaa toban jir buu ahaa marka toban sanana nebigu u adeegi jiray isku da' baan ahayn buu lehay marka wiilkaas marka kolkaas waxaa weeye wiilkaasu haddii uu noolaado oo muddo dheer uu noolaado boqolkii sane ee nebigu alay sala slam uu sheegay aba soo gelayaa markaas qarnigaas waa dhammaanaya marka anas ibnu malik naftiisu min awaakhir asaxaabati mowtan ayuu ka mid yahay shan iyo sagaashan markay taariikhda hijriga ahayd iyuu magaalada basra ku dhintay aakhiru man maata min asaxaaba bilbasra weeyaan anas ibnu maalik marka anas baaba wax yarooni dadkii ay ka geeri dambeeyeen عن caaئiشhaةa رadي الله عanهa qaalat kana الأعraabu reer baadihu waxay ahaayeen إidaa qadimuu عalى rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilahi markay u yimaadaan sa'aluuhu can الsaaعة mata saaca qiyaamay weydiin jireen qiyaamahaas mu dhacayaa bay dhihi jireen fanadara ilىa axdati insaanin minhum wuxuu fiiriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu da'yaraa ayaga ka mid ahaa ayuu fiiriyey faqaala markaasu wuxuu yidhi in yacish haada kan hadduu noolaado lam yudrikhu lharamu gabowma soo gaarayo qaamat qiyaamatukum yani ilaa qaamat qaamat calaykum qiyaamatukum ilaa qiyaamihiinibaa idinku dhacaya hadduu wiilkankadu cimriyo intaanu gaboobin ayay qiyaamihiina idinku dhacaysaa yani aad baaba'aysaan intiina jiilkiina kadu dhammaan doona waa xadiidkii hore ee anas buu isna la macno yahay ayb marka eh, labadan xadiid iyo xadiidka cabdullahi ibni camr iyo kulligood waxay wada tilmaamayaan inqiraadu lqarn ayay tilmaamayaan mooyaane inqiraadu dunyaa kama hadlaayaan qiyaamihiinii jiilkiinan kada yani qiyaamihiinii ahaa waa idinku dhacayaa buule leey baabun taquumu الsaacatu wاrajulu yaxlibu alliqxa famaa yasilu ilaa fiihi ilaa fiihi yani ilaa famihi afkiisa caanaha ma gaadhsiinayo xataa taquuma ilaa qiyaamaha ka dhacdo nin muxuaha neef irmaan maalay caano ka maalay caanihii inuu cabba rabo oo ninkuu intuu la fadhiistay weli afka aanu saarin baa lagu afuufaya suurkii lagu afuufaya markaa isagiyo weelkii isgarab dhacayaan can abi hurayrata radia allahu canhu yablugu bihi الnabiya abu hurayra oo nebiga gaadhsiinaya xadiidkaas baa wuxuu yidhi qaala taquumu الsaacatu qiyaamaha dhici doona wاlrajulu yaxlubu liqxa isagoo nin uu maalayo neefka irmaan irmaanka uu maalayo famaa yasilu linaa'u weelkii ma gaadhayo ilaa fiihi yani ilaa famihi afkiisa ma gaadhayo xataa taquuma ilaa qiyaamaha ay ka dhacdo wاrajulaani laba ninna waa ku dhacaysaa yatabaayacaani tawba mare kala iibsanaya famaa yatabaayacaanihi ma kala iibsanayaan yani iibkii ma dhammaynayaan walaa yaطwiyaanihi say riwaayo kale tidhaaho mana laabayaan marada iskuma laabayaan xataa taquum ilaa ku dhacdo laba nin oo mid dukaan leh iyo mid ka iibsanayo oo mara kala iibsanayo oo maradii la kala bixiyey baa ku dhacaysaa markaasay labadii mid walba meeshiisi ku dhacaya wاrajulu ninna yaliiطu fii xawdihi darkiisa uu gacan marinayo oo hagaajinayo dhoobaynayo famaa yusdiru kama fulinayo yani xoolihii intuu waraabiyo ugama fulinayaan xataa taquuma ilaa qiyaamahi ku dhacdo nin ba isagoo shaqadiisii adduunyada sia udhisanta oo ninba shaqadiisa ku jiro yaa qiyaama ku dhacaya baab ma bayna الnafkatayni arbacuun wayabla اlinsaanu qofku waa baaba'ayaa oo jirkiisu waa dhammaanayaa ilaa cajbu danab laba dhirifta laf yar oo silsilada dahar dhabarka meesha ugu dambaysa ah mooyaane dadka intiisa kaloo dhan jirkiisu ciiddaa cunaysa oo waa baaba'aya laftihiisa o dhan kulli intooda kale can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam maa bayna annafkatayni arbacuun labada afuufood dastuurka labada goor la afuufayo midda nafkatusacqi la yidhaahe mid wax alla wixii maqla oo dhaniba kolkii la afuufo ay dhimanayaan iyo middantada nafkatulbacsi la yidhaaho ee lagu soo noolaanaya qabriga lagaga soo baxayo waxaa u dhaxaysa afartan ayaa u dhaxaysa qaaluu yaa abaa hurayra arbacuuna yawman ma afartan maalmoodba qaala abaytu waan diiday yani ma sheegayo qaaluu arbacuuna shahran afartan bilood miyaa qaala abaytu qaaluu arbacuuna sana qaala abaytu qaal ثuma yunzil allahu min aلsamaaءi maa'an roob buu ilaahay cerka ka soo dayn doonaa fayanbutuuna waa soo bixi doonaan soo dhalan doonaan kamaa yanbutu اlbaqlu siduu bagelku u soo baxo oo kale nabaadku siduu usoo baxo oo kale oo buduurtiisa uga soo baxo iyo iyaguna cajbu danabkoodii uga soo baxayaan qaala walaysa min alinsaani shay-un dadka wax ka mid ma aha oo jirkiisa shay ku jira ma jiro ilaa yablaa wuuse baaba'ayaa wax waliba oo dhan waa baaba'aya ilaa cadman waaxidan hal laf keliya mooyaane wa huwa cajbu danab waa dabada dhiribta way dabada midka ugu dambaysa weeyaan wa minhu yurakabu alkhalqu yowma alqiyaama isagaa dadka abuurkiisa iska saari doonaa laga bilaabi doonaa halkaasuu dadka kusoo bixi doonaan oo kasoo dhalan doonaan baab adaru fitnaة rijaali الnisa can usaamata bni zayd bni xaarisa wa saciid bni zayd bni camr bni nufaylin radia allahu canhum annahumaa xadaثaa can abi hurayra labadaa saxaabi usaama iyo iyo saciid radia allahu canhuma rasuulka ilaahi bay ka sheekeeyeen salى allahu alayhi wasalam annahu qaal maa taraktu bacdii dabaday ma aanan ka tegin fi nnaasi dadka dhexdiisa kagama tegin fitnatan balaayo kagama aana tegin adara oga dhibaato badan cala rijaali ragga min anisa haweenka siday ragga u fitneeyaan wax ka fitna weyn oo adduunka kaga tegay ma jiro markaas haweenka fitnada ay ragga fitneeyaanna laba nooc labadaba waa tahay inay ku fitneeyaan xagga zinada iyo xaaraamtaas inay xaaraam ula dhaqmaan ay ku fitneeyaan waa jirtaa haweenku waa ragga waa soo jiitaanoo markaas kolkay muxuu ahay ragga isu dhidhisaan ay iyo barafuun iyo balaa ay isku shubaan iyo ay markay sixun usoo labistaan oo jimahooda iyo waa ku baloobaano marka ragu sida ugu baloobaa ragga qabana iyagana waa baleeyaanoo waa fitneeyaanoo inuu waxyaalo xunxun uu ku kaco xaaraam iyo waxyaalaha uga shaqeeyo maal maal iyo waxyaalahay ku kalifaysa mataalibteeda ku badan iyo mxuu ahay inuu marka xaraam u galo inaga ku kalifaan inuu cibaadaadkii iyo fudaydsado oo jamaacaadkii iyo inuu la tukado iyo masaajid iyo khayraadka iyo ka qayb galana waa ka reebaan fidnooyin marka noocaas kale abay leeyihiin baabu taxdiir baabu taxdiiri min fitnati الnisaa digidda laysaga digay fitnada haweenka can abi saciidin الkhudriyi radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaal ina addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa macaantaho waa cagaaro tahay waa cagaar macaan oo kale sida cagaarka ugu macaan yahay xoolaha saas oo kale dadka ugu macaan tahay wa ina allaha mustakhlifukum fiiha ilaahayna waa idinku muxuu ahaa idinku tarminayaa ilahay waa idinku idin dhiibayaa oo gacanta idin gelinayaa fayanduru kayfa tacmaluun wuxuu eegi doonaa sidaad yeeli doontaan sidaad ka yeeli doontaan buu ilahay idinka feerin doonaa faataquu dunyaa adduunya iska ilaaliya waataquu nisaa haweenkana iska ilaaliya fa ina awala fitnati bani israa'iil banu israa'iil fitnadooda tii ugu horraysay kaanat fi nisa haweenkay ahayd haweenkay ka bilaabatay fitnadii bani israa'iil markay baloobeen ee xumaadeen ee diintooday ka tageen haweenka xaggooday ka bilaabatay xadiidkii ay muxuu ahaaye mucaawiya radia allahu canhu aynu soo marray hadda ka horna waa kii sheegayey markuu bahashi bahashan barookada la yidhaaho uu arkay mucaawiya uu arkay madiina markuu soo intuu soo xajiyey madiina soo maray uu ku arkay oo marka nin askariyahoo wada uu ka qaaday oo dadka uu tusiyey wuxuu waa kii odhan jiray radia allahu canhu yaa ahla almadiina ayna culamaa'ukum samictu rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama yaquul ina bani israa'iila fasaduu xiina اtakhada nisa'ahum hada haweenkooda markay waxaan oo kale samaysteen in bani israa'iil baloobeen marka haweenka tabarujkoodii iyo curigoodii iyo waxyaalahaasa fitna bilaabatay oo bani israa'iil ku bilaabantay taasa ugu horreeyey kabaha dhaadheer ay qaataan iyo cadarka ay isku subaan iyo timaha ay si xun u shanlaystaan iyo dadka khafiifka ama gaagaaban waxyaalahaasa marka fitnadii ugu horreysay fitnadii halkaa markay ka bilaabatay waa xumihii uu sii socday kitaabu zuhdi wraqaa'iq alraqaa'iqna marka waxaa weye waxa qalbiga jilciye weeye wacdiga baab allahuma اjcal rizqa ali muxamadi quuta can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam allahuma اjcal rizqa ali muxamedin ilaahow reer muxamed risqigiisa ka dhig quutan quud ka dhig yani wax quud un ugu filan ilaah uga dhig ee wax badan oo ka badbadan oo xaajadooda ka badan ka dhigin wax xaajadooda oo ku filan ilah uga dhig qaraabadiisi iyagu nebiga alayh الsalaatu wasalaam u ducaynaya ugu ducaynaya inaan risqi maal badan oo ay ku kibraan iyo ilah aanu siinin ee wuxuun dadkana ay kaga asuraadaan oo risqi ugu filan waxay xidhaan iyo waxay cunaan iyo waxay guri ay degaan xasna ayna waayin wax maalo ka badbadan oo duqyaan iyo kufri waxa u keenana ilaah u ka ilaaliyo baabu shiddati cayshi الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam can curwata can caaisha curwat bni zubayr yani ibn cawaam radia allahu canhuma can caaishata radia allahu canha waa baryartiisa annaha kaanat taquul waxay dhihi jirtay wallahi ya bna ukti wallahi walaashay wiilkeediiow in kunnaa waxaan ahaan jiray lananduru kuwa eegaba aan ahaan jiray ila alhilaali bil baan eegi jiray uma alhilaal haddana bil eegi jiray uma alhilaal bil saddexaad baan eegi jiray halaaثata ahilatin saddex bilood oo fii shahrayni laba bilood ku dha yani laba bilood baa dhammaaday saddex hilaal baa bilatay bishii saddexdu un bilatay mooyaane yani iyadu ma dhammaanin saddex bilood baa noo bilan jirtay oo laba bilood ba yani dhammaan jirtay wamaa uuqida fii abyaati rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam isagoo aan lagu shidin guryihii nebigana dab aan lagu shidin wax la karsaday aanu jirin iyo laba bilood noo dhammaan jirtay qaala curwa wuxuu yidhi qultu waxaan yaa khaala famaa kaana yuciishukum maxaa idin noolayn jiray ama yucayishukum maxaa idin noolayn jiray maxaa ku noolaan jirteen haddaydan dab shidan jirin laba bilood oo dhan aydan dab shidan jirin maxaa ku noolaan jirteen qaalat alaswadaani labada madmadow altamru eh, walmaa timir iyo biyo labadaasaa ku noolaan jiray timir iyo biyo keliya ku noolaan jiray timir iyo biyo keliya ku noolaan jiray ilaa annahu kana lirasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam jiiraanu min alansaar laakiin nebigu wuxuu lahaa deris ansaar ka mida buu lahaa wa kaanat lahum manaa'ix maal bay lahaayeen xoolo irmaan bay lahaayeen irmaan bay lahaayeen fakanuu yursiluuna ilaa rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam min albaniha caanaheeday nebiga wax uga soo diri jireen caadaheeneeday usoo hadiyeyn jireen fayasqinaahu waana waraabin jiray anahaas wax naga siin jiray taasaa soo dhex geli jirtay mooyaane wax kale oo cunto oo kale oo biyo iyo timir aan ahayn maanaan heli jirin can caaishaةa radي allahu canha zawji الnabiy salى اllahu عalيyه waslama qaala laqad maata rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay waa dhintay wamaa shabica isagoon kana dhargin min khubzin wa zaytin kibis iyo saliid aan ka dergin fii yawmin waaxidin maratayn hal maalin isagoon laba goor aan ka dergin kibis iyo saliid wax kale cunto kale oo hilib iyo iyaga ka dhaafin laba eh, maalin laba goor isago oon kibis iyo saliid aan isku cunin ayuu dhintay nebiga alayh isalaatu wasalaam hal marba marka qaalibka u badnayd ama ama aroortii ama galabtii ama casha ama qurac dadkeena hadda saddex goor qofkii aan wax cunin isuba haysta inuu yahay qof macluul u dhintay sidaanan oo kale lama ahayn can caaishaةa radي allahu canha qaalat ma shabica aalu muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam yowmayni min khubzi burin laba maalmood oo isku xigta reer moxamed ma aynay ka dhargin kibis bur kibis shacir iyo dura iyo wax sidaasa mooyaane mid bur laba maalmood isku xigta ma aynay ka dhargin ilaa وaxaduhumaa tmrun midkood baa timir ahaan jiray maalina kibis maalina timir haddii labada sidaas loo wada helaba kolka qaarkoodna waa kaynu soo marray xadiidkan xadiidka ku horreeyey inay laba biloodo isku baxdo oon kibisba dab loo shidayn inay jiri jirtay وعn أbي xاatim عn أbي هurayرaةa رaضي الله عanه qاala واladيi nafsii بyadه qاala بن عabاad aladii nafsa abi hurayrata biyadihi labadaa midkood u shukiyey marka waladii nafsa abi hurayrata biyadihi miyaa ahayd mise waladii nafsi biyadihi ma shabica rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam maa ashbaca rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay kama dherginin sala allahu alayhi wasalam ahlahu ciddiisa kama dherginin halaaثata ayaamin saddex maalmood tibaacan oo xidhiidha min khubsi xinqatin Eh, ah, bur xuntada iyo burka iyo qanxiga saddexda waa isku mid saddexdaa magacba isagaa kibis bur saddex maalmood oo isku xigta kama darginin xataa eh, faariq addunya ilaa addunyada ka tegay saddex maalmood oo isku xigta kibis bur nebiga alayh salatu xadis kama wada xadiidka caishana barkaan kusoo maray laba inay ahayd laba maalmood isku xigta inayna ka tegin wa can abi an can caishata radia allahu tuwufiya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waa dhintay wamaa fii rafii iyadoo khaanadaydana aanu oolin min shay'in wax yaakuluhu duu kabidin wax beer lihi uu cuno yani wax nool wax noolihi wuxuu cuno aanu khaanadayda oolin meeshay raashinka dhigan jiray ilaa shatru shaciirin yani ilaa nisfu saaci min shaciir hal saac nuskiis oo shaciir ah mooyaane sicibkuna marka waa ka liidataa oo samxiga waa ka liidataa oo hadda qaaliban dadka muxuu ahay ahlu faraahi waxay siiyaan xoolahay siistaan dadku cuntadiisa uma badno dadku masaakiintiya mooyaane fii rafin yani khaanad yaallay mooyaane faakaltu minhu waan ka cunay oo muddaan haysan jiray xataa taala calaya ila ugu dheeraaday fakiltuhu waa misay fafaniya waa dhammaaday intii hore ee ayna beegaynin ayna qiyaasaynin waa ilah waa u barakayn jiro marka muddo badan bay kusoo isticmaalaysay markaasuu kolkuu ku dheeraaday baytilbol waxaan kada feeriya intuu dhan yahayo markaasay beegtay markaas barakadii alla ka qaaday waa dhammaadeen baabun kana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam laa yajidu daqlan yamla'u baطnahu daqligu waa radi tamr timirta mideeda liidata ee xun baa la yidhaaha timirta teeda jaydka iska dhaafe timirta xunna kolay ku tahay wuxuu ka dhargo calooshu ka buuxsaday inaanu ka heli jirin can simaaki bni xarbin qaal samictu nucmaana bna bashiirin radia allahu canhuma yakhtub nucmaan ibni bashiir alansaari radia allahu canhuma oo isagoo amiir ah baan maqlay isagoo khudbaynaya qaala markaasuu wuxuu yidhi dakara cumar cumar baa wuxuu sheegay maa asaaba annaasu min addunya dadku waxay heleen adduunyada ah cumar ibn khadaab zamankiisii futuuxaadkii ay bateen ee maalka aad loo helay ayuu cumar ka warramay waxay dadku heleen fa qaala markaasu wuxuu yidhi laqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baan waxaan arkay yadallu lyawma isagoo maalintii hargalaaya yatalawaa min aljuuc isagoo la galgalanaya gaajo daraaddeed isla marmaroojinaya maa yajidu aan helaynin daqlan timir xun aan helaynin yamla'u bihi baطnahu calooshiisa ka buxiyo timir midda u liidata ah ee mxuah gaajada ka bixisan aan helaynin gaajo calooshu la xanuunayso ayaan arki jiray rasuulka ilahay idinkuna hadda nicmadaasi ku jirtaan baabu sabqi fuqaraءi الmuhaajiriina alأغniyaء ilى الجannة عn abi cabdالرaحman الxubuliyi yaquul samictu cabdالlahi bna cmr bn الcاas radia allahu canhuma cabdullahi bni camr bni caas baan maqlay wasa'alahu rajulu isagoo nin uu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi ninkii baa wuxuu yidhi alasnaa min fuqaraa'i almuhaajiriin miyaanan fuqarada muhaajiriinta ahayn nin baa cabdullahi bni camr ku leh radia allahu canhuma faqaala lahu cabdullah radia allahu canhu alaka imra'atun taawi ilayha ma leedahay haweeney aad ku dheelmato oo guriga kuu sii ma leedahay qaala nacam haa qaala alaka maskanun taskunuhu guri aad degtana ma leedahay qaala nacam qaal faanta min alagniya agniyaadaad ka mid tahay ani baa tahay kul haddaad guri milkigaagii iyo haweeneyda isla haysato ani baa tahay qaala faina lii khaadiman khaadimna weliba waa leeyahay baa ninkii yidhi qaala faanta min almuluk boqor baa tahay marka saddexda haddaad isla haysato boqor baa tahay marka isaguna wuxuu ismoodayay inuu fuqaraa almuhaajiriin iyo ajriga loo sheegay intay jannada ugu horeynayaan fuqarada iyo maalqabeenka iyo waxaas kolku maqla buu moodayey inuu isaguna marka kolba haddii uuna maal badan aanu lahayn inuu ka mid yahay laakiin dhibaatadii iyo noloshii qallafsanayd ee kuwaas ku noolaayeen maba garanayo oo tanuu isagu hadda kolkaa ku nool yahay buu moodaya inay tay ku noolaan jireen uu yahay qaala abu cabdiraxmaan abdiramaan abu cabdiraxmaan alxubuli baa wuxuu yidhi wa jaءa ثalaaثaةu nafarin ilaa cabdillaahi bni camr bn اlcaas saddex nin baa u yimid cabdullahi bn camr bn alcaas wa ana cindahu anigoo la jooga faqaaluu lahu markaasi waxay dhi ya abaa muxamed innaa wallahi maa naqdiru calaa shay waxba heli mayno wax aan haysannahay ma jiro yani laa namliku shay min almaal bay ka wada laa naqdir yani laa namlik shay min almaal laa nafaqa walaa daabba walaa mataac masruuf ma haysanno gaadiid ma haysanno alaab iyo badeecadii xun ma haysano faqaala lahum markaasu cabdullaahi wuxuu ku yidhi maa shi'tum waxaad doontaan si aad rabtaan in shi'tum rajactum ilayna faacطaynaakum maa yasara allahu lakum haddaad doontaan waa nagu soo noqonaysaanoo markaasaan waxaan idinsiin doonna waxa alla idiin idin fudaydiyo ilaahay waxa idiin gartaan idinsiin doonna wain shi'tum dakarnaa amrakum lisulطaan haddaad rabtaanna xaakimkaan idiin sheegayna arrintiina iyo marka si wax idinku qabto wain shi'tum sabartum haddaad doontaanna waa sabraysaan saddexda kala doorta fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama yaquul rasuulka ilahi ale baan maqlay ina fuqaraءa almuhaajiriin yasbiquuna alagniyaءa ywma alqiyaamati ilى اljanna biarbaciina khariifan afartan sannadood bay fuqaraa lmuhaajiriintu aqniyada jannada uga horrayn doonaan rasuulka ilaahay ole baan maqlaye haddaad doontana waa sabraysa adigu saddexdaa kala doorta faatw waa yima faatow e, e. waa yimaadeen e, qaalden qaaluu waxay yidhaaheen fainaa naصbiru waa sabraynaa laa nas'alu shay kii dambay marka qaateen qaateen saddexdii kala doorta uu yidhi anigu maalkay wax idinka sii igu soo noqotaan iyo inaan xaakimka idiin sheego iyona muxuu ahaye aad sabraysaan marka fadiiladii sabirka lagu sabro gaajada iyo faqriga lagu sabraa uu leeyahay kolka uga warramay sabirka marka doorteen faqriga marka kolka sidaas oo kale aada maqashaan faqri axaadiis ammaanaysa oo fuqarada ajirgoodii ka sheekaynayso ma aha in dadku inay faqiirin noqdaan oo ayna shaqaysanin oo muxuaha ayna wax eh, qabsanin uu sharcigu jecel yahay oo ku gubaabinaya ma aha qofkii duruuf gaara ee qabsata ee dhibaata la soo gudboonaato ee muxuu ahay faqri uu ku dhaco un baa la amrayaa inuu ku sabro oo xaaladaasu ku dulqaato mooyaane inuu shaqaysanaynin oo faqriga inuu ka baxa aanu aanu raadsanaynin ma aha saas macnaheedu ma aha saxaabadu marka duruuf gaara baa markaa la gudboonaatay oo iyagoo intaa xoolahoodii iyo laga soo cayriyo dadkoodii iyo kasoo cararna diintoodii lasoo baxsaday beled ay qariib ku yimin oo muxuu ahay aan sidaas may faqrigu ku taxamuleen mooyaane inuu qofku intuu faqriga uu doorto uu yidhaaho muxuu ahay faqriga ilaahay u ammaanay rasuulka ilaahay sidaasuu yidhi oo fuqaradu intaasoo sanay ka horeynayaan buu yidhi ma aha taas baabu أkharu أhli الجنة الفqراء عن أسامة بن زaيد رضي الله عنهma qاal qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qمت عlى baabi الجنة jannada albaabkeedaan istaagay faidaa caamatu man dakalaha almasaakiin waxaan arkay iyada oo mucdamu man dakalaha caamatu man dakalaha yani mucdamu man dakalaha inta gashay badankeedu uu yahay masaakiinta wa asxaabu ljaddi yani asxaabu alxabr dadkii maalka lahaayo maxbuusuun la hayo oo yani la xisaabayo xisaab loo hayo ilaa asxaabu nnaar kuwii ahlunaarka ahaa mooyaane intii intii maalqabeynkaeda ahlunaarka iyo holaha naarkii loo geeyey laakiin intii ahlu jannaha ayda maalqabaynka ah xisaabtii bay ku shuqlanaayeen weli jannada ma ayna gelin ah, ilaa asxaabu annaar faqad umira bihim ila annaar naarta xaggeeda loo amray markaa naarta loo kaxeeyey waqumtu calaa baabi annaar naarta albaabkeedana waan istaagay fa idaa man dakalaha annisaa inta gashana badankooda uu ahaa baan arkay badankoodu inuu yahay naagaha uu yahay sababkay ku murteen inay ahlunaarka u bataanna xadiidkii markaa ibnu cabaas ee muxuu ahaa kitaab alciid aynu ku soo marray waa xusuusantiin baanu maraynaya oo nebiga alayh salatu salaam markii haweeney ay weydiiso maxaa noogu wacan ina ahlunaarka ugu badanna uu yidhi uu yidhi muxuaha raggiinaad abaal xumaysaan oo nacladaad badisaan oo ninkiina raggiina wuxuu idin taradafirtaan waxyaalahaasay marka ku murteen waa camalkooday ku murteen mooyaane marka eex laga eexday oo naaga ahaan naar loo geenaya ma aha baabun fi الzuhdi fi اdunya wa huwa anaha wahawaanaha calى اllahi caza wajala fudaydka ay la fududahay alla ay la qiima yar tahay adduunyadu عن jابر بن عبد اللhi رضي الله عنهma أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم mra bالsuuq suuquu soo maray nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام daakilan min bacضi الcaaliya jihada caaliya leeda xaggeeda isagoo ka soo galay yuu suuqa soo dhex maray wاnnaasu kanafayhi yani jaanibayhi hareerihiisa dadkuna ay socdaan in la daba socdo nebiga alayh sala slam ma ogolaan jirin daba socodka waa necbaa nebiga alayh salaatu wasalaam marka w dadku waa hareeri socdeen waa dhinac socdeen famara bijadyin wuxuu soo maray orgi buu soo maray ataka oo dhukan dhaga yaryar yani kaasuu soo maray mayitin oo bakti ah fatanaawalahu waa qaaday dhegtuu qabtay faأkhada biyadihi dhegtiisuu ku qabtay ثuma qaala markaasuu wuxuu yidhi ayukum yuxibu an yakuuna hada lahu bidirham kiinee jeclaan lahaa inuu kan kada dirham ku helo kan inuu dirham lagaga iibiyo baktigan kada yaa jeclaan lahaa faqaaluu ma nuxibu anahu lanaa bishay waxana inaan ku helno maana jeclan dirham bi wax kasi yartoona inaan ku iibsano mana jeclaanin wama nasnacu biha maxaan ku samaynaynaa xataa hadduu nool yahay kolta waxaan foosha xun qofnaba ma iibsadin hataan sawaaba bakti orgii marka baktiyo yaroo laga guuray oo ciddii lahaydna ay ka guurtay u qaala markaasuu wuxuu yidhi atuxibuuna anahu lakum yani bilaash inaad ku heshaan ma jeclaan lahaydeen qaaluu wallahi eh, low kaana xayan kaana ayban kaana cayban fiihi hadduu nool yahay nafteeda cayb buu ahaan lahaa liannahu asak waa dukaanya waa dhaga go-an yahay dhegama leh fa kayfa wahuwa mayid isagoo baktiana kama sii daran yani faqaala markaasuu yidhi wallahi ladunyaa adduunyadaa ahwanu cala allahi alla kaga fudud oo kala liidata min hada calaykum kan kada siduu idinla liid kanu siduu idinka idinla liidta idinla qiimo yar yahay ilaah baa adduunyadaa ilaah kala qiimo yar siday la qiimayaa si ka weyn iyo ilaahay addunyada ula qiimo yar tahay adduunyada marka sidii kolkaa kolkaan xadiidkan oo kale iyo xadiidkii sidaas oo kale adduunyada caayaysana adduunyada xumaheeda ka warramaysana adduunyada jeclaanshaheeda qalbiga laga jeclaado weeyaan waxa la caayayaa ee la necab yahay waana taa waxa beled oo dhan dhigtaayo qofka hadduu adduunyada jeclaysto oo raaxada iyo adduunyada uu jeclaado oo maalka uu jeclaado uu bele oo dhan u gelayay ee laaluush u gelayay ee musuq maasuq u gelayay ee dil u gelayay ee xatooye u gelaya ee wax walba u gelaya waa adduunya jacaylka ugeeya marka adduunyadii inuu kuna intifaaco oo ka shaqaysto laakiin qalbigiisa aanu raacinin taas wey midda zuhdiga aada maqashaan zuhdiga macnihiisu maaha adduunyada oo laga tago oo laga dhex baxa maaha waa adduunyadaon qalbiga la gashanin walow gacantaada ha ku jirto marka waxaa dhihi kara qof qani ahoo maal qabeeno haddana zaahid oo maalkiisa aan jeclayn oo maalkiisa aan iska daba ridaynin iyo mid faqiiroo waxba haysaninoo laakiin raaqib oo aan isagu ismoodaya inuu zaahid iyo waxba aan haysanin laakiin eh, hunguri weyn oo dadka maalkiisa had iyo goor aad ah, aragteenoo dadka baryatamo oo masaajidda ka kaco oo yaa muxuu ahay diyaana dad ka soo urursanaya yidhaaho oo xagna iska dhigaya inuu nin zaahida yahay labadaas noocba waa jiraan marka zuhdi waa qalbigu ku saabsan yahay ma mooyaane kuma saabsana meel kale kuma saabsana qofkii aan maal haysanin ama shaqada ka fadhiistay inuu zaahid iyo addunya u necab yahay ma qofkii shaqaystay adduunyada kasbadaana inuu adduunyada jecel yahay ma daruuri walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh